alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku jiray qaybtii muqadimaadka ahayd baynu ku jiray ee kitaabkii tasiil usuulka mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximahum اllah almuraadu biاlaxkaami الsharciyati alwujuub wاlnadb wاlxurmaة wاlkaraahaة wاlibaaxa waxaa looga jeedaa axkaamta sharciga ah waxa weeyaan waajibnimada iyo sunnaynta iyo xaaraamaynta iyo karaahada nicista la nacayo la karaahiyaysanayo iyo walibaaxatu bannaynta la bannaynayo shantaa xukun baa looga jeedaa wuu tacriifin doonaa in sha allahu tacaala oo mid walba gaarkiisu uga hadlayaa waynu ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala fayakhruju biqaydi sharciya fayakhruju biqaydi asharciyati waxaa ku baxaya qaydka ama sifada asharciya lagu sifeeyey axkaamta alaxkaamu alcaqliya axkaamta caqliga ahi waxay ku baxayaan sifada asharciya kalwaaxidi nisfu linayn ama kalwaaxidu ay ka qawlika alwaaxidu nisfu linayn waxaa bannaan in mufradka lagu camal siiyo ayaa bannaan iyo in mufradka sidiisa looga xikaayoodo yani markaa labada mid waliba bannaan kalwaaxidi nisfu lisnayn ama kalwaaxidu ay ka qawlika alwaaxidu nisfu lisnayn sida hadalkaaga aad tidhaahdoo kale weeye midku waa laba barhkii waa arrin caqlan lagu garanayo waxaa kaloo baxaya walxisiyatu ay walaxkaamu alxisiyatu axkaamta xiskiya dareenka loo nisbeeyaa iyaduna baxayso qaydka sharciya ay ku baxaysaa milu kwni salji waa sida barafku ahaanshaha uu yahay oo kale weeye baaridan mid qabow uu yahay waa xukum xiska iyo dareenka lagu garanaayo oo lagu haleelayo waalcaadiyatu iyo axkaamta caadiga ah ee barashada iyo caadada lagu haleelo oo lagu garto ayaa iyaduna ku baxaysa qeydka ama sifada asharciya ka المطر اlmaطari waa sida soo degitaanka roobku soo dego oo uu do'o bacda aracdi unko dabadi iyo walbarqi hillaac dabadi wakadaa waxaa kaloo baxaya alaxkaamu اlugawiya oo aanu aynay mashaayikhdu sheegin axkaamta sida in la yidhaahdo alfaadda qaarkood ama adawaadka qaarkood waxay faa'iideeyaan markaa shardi qaar waxay faa'iideeyaan nafyi yacnii qaar waxay faa'iideeyaan nafyu lmaadi qaar waxay faa'iideeyaan nafyu lmustaqbal yacnii sida siyaqa qaarkood waxay faa'iideeyaan yacnii talabu ficlin oo amar bay faa'iideeyaan ama nahyi bay faa'iideeyaan yo waxa la midkaa waa axkaam lugawiya axkaamta lugawiguna waxay ku baxaysaa qaydka ama sifada asharciya mashaayikhdu waxay sheegeen raximana allah wa iyaahum marka ay yidhaahdeen fiqhi waxaa la yidhaahdaa alcilmu biاlaxkaami asharciya cilmiga waxaa looga jeedaa bay hore inoo yidhaahdeen wax khalabatu dannigana cammimaya oo dannigii khaalibkaahana soo gelayo waayo axkaam badan oo sharci ahi qaطci yaqiin a ah laguma haleelo ee khalabata danni baa lagu haleelaa haddana waxa weeye inay cilmi tahay loo diidi maayo ama ay macrifo tahay iyadoo qaطci aan lagu haleelaynoo danni ah, haaliba lagu haleelaayo looma diidayo cilminimadii danniga muctabarkiina wuxuu noqonayaa waa caalimka dannigiisu noqonaya danulcaalimi xukmun caalimka dannigiisu danni haaliba uu mas'ale ku danniyaa waa xukum waatay culammadu yidhaahdaan marka aqoonta loo leeyahay axkaamta sharciga ah bacdi waxay ka tilmaamaan haalibka axkaamta waa inuu garanayaa ninka faqiiha ay taas waxaa loo odhanayaa dee waxaa dhacday a'immo waaweyn oo fuqaha ah, masaa'isha qaarkood oo fiqiya inta la weydiiyey sida imaam maalik wahayruh inay ku jawaabeen laa adri laa adri marka waxaa lagu fasirayaa marka leeyahay axkaamta sharciga ah waa inuu u cilmi leeyahay ama garanayo inuu kulligood wada garanayaa dee shardi ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa khaalib alaxkaam waa inuu garanaya masaa'il aan badnayn inuu markaa aynay xaadir ku ahayn oo xukunkeedu markaa aanu u caddayn kama hor imanayso oo uma diidayso faqiihnimadii sidaa culammada qaar baa u tawjiihiyey oo yidhi alaxkaamu asharciya waxaa loo jeedaa yani gaalib alaxkaam asharciya macrifatu alaxkaam asharciya waxaa loo jeedaa macrifatu haalib alaxkaam asharciya ama alcilmu biاlaxkaam asharciya bimacnaa bihaalib alaxkaam asharciya si labaad culamada qaar waa u tawjiihiyeen sida labaadee ay culammada qaarkood u tawjiihiyeen waxay tahay waa in la yidhaahdo cilmiga ama macrifada waxaa looga jeedaa tahayu malaka iyo awood uu leeyahay inuu garto walow markaa yaanu garanbe oo wuxuu ku garanayaa bilficli oo markaasaabay xaasilu tao u garanaya horay buu u garanayaa intaan laba weydin ama wuxuu ku garanayaa bilquwati alqariiba ama wuxuu ku garanayaa bilquwati alqariiboo isla markiiba intuu ka ijtihaaduu soo saari karaa haalibka axkaamta yani bilficli iyo bilquwa bilficli waxaa looga jeedaa wuxuu markaaba garanaayo ugama baahna inuu raajico ama markaa uu eego yani uma baahna taas waxaa la odhanaya waa bilficli bilquwati alqariibana waxaa looga jeedaa marka la weydiiyo in yar ii kaadi buu odhanaya isla markiibuu u fiirsanayaa uu eegayaa ama waxa weeye wax ha raajaco ama markaa waxawe maskaxdaba ha ka baadi doonee oo nusuustii iyo adiladii iyo istinbaadkii uu istixdaarayaa dabeedna wakhti degdegu ugu jawaabi karaa waxaan iyadu markaa cilmi noqonaynin waxaan iyadu taa la mid ahayn hadduu yidhaahdo masaladii bal waan soo baadhi doonnaa oo uu daba zaman badan dabadeed masaladii baadhitaan ku helo waa bilquwati albaciida taasi iyadu markaa tii laga hadlayey maaha cilmi markaa xaasila ama si yar oo deg dega mas'aladii uu ku gaadhi karo oo uu kaga jawaabi karo ayaa markaa cilmigii laga tilmaamaya oo malaku u leeyahay iyo maqdura iyo awood uu markiiba intuu ka ijtihaado haalibka axkaamta xukunkeeda soo tuuri karo wakhti badan ku qaadan mayso laakiin bacda sanaan kaaga jawaabaya taas iyadu malakadii cilmigu xaasil ma aha masaa'isha badankoodii haddaanu markaysagaa si degdega markaa ama aanu garanayn ama wakhti qariiba yani marka aanu kaga jawaabi karayn bilquwati alqariiba haddaba bilaxkaam asharciya muraadka looga jeedaa waa maxay axkaamta sharcigaa waxaa looga jeedaa shanta xukum oo waajibnimada iyo sunnaynta iyo xaaraantinimaynta iyo karaahada iyo bannaynta la ibaaxeeyo shantaasaa loo jeeda shantaa haddaba marka looga jeedo alaxkaam marka la yidhaahdo wax badan baa soo geli lahaa oo waxaa jira xukmi caqli ah iyo xukmi caadi ah iyo xukmi xisi ah iyo xukmi luqawi ah intaasoo dhanba waxay ku baxayaan sifada asharciya ayay ku baxayaan oo axkaam sharciya ma aha axkaamta caqligaahi waa xukunka caqliga lagu garto waxaa la yidhaahdaa waa xukmun caqliyun ayaa la yidhahdaa sida in la yidhaahdo alwaaxidu nisfu lisnayn ama la yidhaahdo aljuz'u asgaru min alkulli shayga juskiisa ama qaybtiisu waa ka yar tahay kulligii aqlan baa lagu garanayaa oo ruux kastoo caaqili waa fahmaya qof kastoo caqli lihi wuu garan karaa caqligaana lagu haleelay axkaamta xisiga abaa ah iyaduna baxaysa xisku waa maxay waa dareenka dareemayaal baa ruuxu leeyahay dareemayaalka waxbuu ku garanayaa waxa uu ku garanayaa xukun bay ka dhigantah waa sida barafku inuu qabow yahay xiska iyo dareenkaa lagu haleelo lagu garta bacdiba ictiraaday usuuliyiinta ka midoo waxay yidhaahdeen axkaamta xisigaa ah marka la sheegaayo ma caqliga lagu daro maxaa gaar loogu tiriyey ilaa caqligiibaa arrinkan haleelaye oo garanaya e maxaa markaa xiska loogu tiirinaya waa laga jawaabo waxaa lagaga jawaabay axkaamta dhammaantood caqliga waa lagu haleelaya waa lagu garanaya xata sharciya laakiin caqliga hadduu ku garto biwaasitati sharci sharciya la yidhaahdaa caqliga hadduu ku garto biwaasitati alxisina xisiya la yidhaahdaa hadduu caqliga ku garto biwaasitati caadana caadiya la yidhaahdaa hadduu caqliga ku garto biwaasitati lugana lugawiya la yidhahdaa marka ictiraad meesha kuma jiro caqligu ha haleelo laakiin waasitadu ugu garanayaa waxay noqonaysaa xisi idan xiskaa loo tiirinaya sida sharciyadaba sharciga loogu tirinaa idan falaa ictiraada dabku inuu kulul yahay waa xukum xisi ah waayo xawaastiyo dareenka ayaa lagu haleela isagaan qofku caqli fiicanba lahayn ou ilmo yaroo dhashay yahay oo gurguuranaya baa gacantiisa la soo qabanayaa dabkaa loo dhoweynayaa ya kulkii markuu dareemuu dib isu giijinayaa maalintaa laga bilaabo dabka u dhowaan maayo laakiin intaanu dareenkiisa kulkaa aanu dareemin dhuxushii inuu iska qaato waa dhici kari lahayd laakiin biwaasitatilxisi kulkii markuu dareemay ayuu dib isu giijinayaa maalintaa laga bilaabo dabka u dhowaan maayo waayo inuu kululiyo wax gubo ayuu garta axkaamta caadiga ah waxaa loo jeedaa waa waxyaalaha caadada lagu ogaaday sida roobku markuu hilaaco onkado inuu biyo dhaco dadku waatay yidhaahdaan dadku waatay yidhaahdaan markay sheegayaan meeshaa inuu roob weyne haleelay waa ku onkado waa ku hilaacay waa arrin haalib ah oo waxaa la sheegay kollay hilaaca mid wacwac badan oo dee aad u hilaac badanoo biyo dhig aan lahayn aan la arag carabtu waxay yidhaahdaan waa barqun khullab laa yakun barquka yacni barqan khullaban ina khayra alghaythi ina khayra albarqi ma alghaythu macah yacni eh, hillaacaagu yaanu noqon hillaac iska wacwac badanoo aan biyo dhac lahayn yacni ruuxa markaa yidhaahda waxbaan bixinayaa waxbaan samaynayaayo caynkan oo jac iyo wax ka dhigayaa ayaa saasoo kale loogu mahmaha roob yani hilac waxa ugu fiican hilac waxa ugu fiican ka roobku weheliya ugu fiican laakiin onkod iyo hilac hadday israacaan haaliban biyo waa yeesha ma sida haalibka waa xukum caadi ah axkaamta lugawigaana waa misaalin haddii la yidhaahdo ashyaadan ku saabsan alwaaxidu nisfu lsnayn iyo waxyaalaha la midkii waa umuur khabari ah arrin khabariya maadaama uu yahay xukunkana inshaa loo yaqaano say isu waafaqaysaa jawaabtu waxay tahay xukunka laba nooc baa loo qaybiyaa siduu markaa alcalaamatu bnulqayimba fii bacdi kutubihi ku sheegay oo turuqu lxukmiya iyo kayrkiiba uu ku tilmaamay culamo kalena ay sheegeen oo xukunka waxaa loo qaybiyaa xukun inshaa'i ama ilzaami ah iyo xukun khabari ah marka khabarka laftiisa in xukum laga dhigo waa dhacdaa oo mid walba xukum la yidhaahdo adilaana kitaabka qur'aanka laga deliishanayaa oo u deliila xukum khabari inuu jiro aan inshaa iyo ilzaamtoonna wehelin xukunkaa khabarigii wuxuu noqonayaa oo tusaalihiisa ka mida markay gaalada yidhaahdeen dee haddiiba nala soo saaro jannaanu gelaynaa ya wuxuu ilaahay yidhi afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin miyaanu ka yeelaynaa muslimiinta mujrimiintoo kale miyaanu ka dhigaynaa oo waxaanu markaa isku wax miyaanu siinaynaa maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaaday xukunkaasaa u xukumaysaan marka jannaannu helaynaa haddiiba nala soo saaro in arrinkaasi xukum tahay baa lagu iطlaaqay mawaadic kaley ku soo aroortayna waa jirtaa oo yani aayaadka qur'aanka ka mid ah. a oo fii suurati aljaasiya iyo fii suurati asaafaatba yani xukum khabariya xukum lagu magacaabay oo lagu ilaaqay waa yahay wakadalik fii suurati najmi markay ilaahay u nisbeeyeen gaaladii mushriki alcarab ubad inuu ilaahay dhalay hadalkaa xune foosha xun markay gaaladu u nisbeeyeen oo weliba ubadkii ay ka dhigeen yani dhadig dhadiggana iyagu ka xanaaqeen oo labka isu nisbeeyeen ayuu allah wuxuu yidhi alakum adakaru walahu lunha tilka idan qismatun diiza laakiin lafdiga xukmi lama tasriixinin halkan laakiin saddexda mawdicee kaleaynu sheegnay xukum inay tahay waa la tasriixiyey marka khabariga iyo inshaa'igu mid walba xukum waa tahay xukumna waa lagu iطlaaqaa idan marka waxa weeye ashyaadan in axkaam laga cabiro sidaasaan dhibi ugu sugnayn waxaa mashaayikhdu yidhaahdeen raximana allah wa iyaahum wاlmuraadu bilatii طariiquha اlijtihaadu muraadka looga jeedo bilatii طariiquha alijtihaadu tii ariiqeediyo waddada lagu ogaadaa ijtihaad ay tahay axkaamtaas qaydkaa markii la sheegay waxaa looga jeedaa ikhraaju maa laa yasixu fiihi ijtihaadu ikhraaju maa kii in la saaro laa yasixu fiihi ijtihaadun kii in la saaro weeye aanu ku asaxayn isaga gudihiisa ijtihaadu wax la yidhaahda aanu ku asaxayn kaasaa la bixinaya ka macrifati kowni asalaati waasiyaami waajibayni waa sida salaadiiyo soonku ahaanshahay ahaadeen in la garto yacnii la ogaado waajibayni laba waajiba inay ahaadeen la garto wاzinaa wasariqati muxaramayni iyo zinada iyo tuugadu ahaanshahay ahaatay laba xaaraama ay ahaatay in la garto limacrifati dalika min addiini bidaruura waxay u noqon weyday mid ijtihaad lagu ogaanayo ijtihaad aanu uga asaxaynin garashada taa lagu garanayo xagga diinta inay ka mid tahay la garanayo bidaruurati daruuro iyo ka fursan waa lagu garanayo mashaayikhdu waxay sheegeen markii la yidhi allatii طariiquha alijtihaad axkaamtaasoo waddada lagu gaadha ama lagu ogaada ay ijtihaad ahaatay dadaal la ijtihaado oo la dadaalo ay ahaatay waxaa lagu bixinayaa sifadaas waxaan ijtihaad ku asixi karin oo aan laga ijtihaadi karin ee cilmi qaطci oo yaqiiniya lagu garanayo taasaa la bixinaya sida soonkiyo salaaddu ahaanshahay ahaadeen laba waajiba ay ahaadeen la garto waajibayni waa khabarkii kown waa min mutasarifati kaana annaaqisa isimkeedina waa loo idaafeeyey oo soonkiiyo salaadu inay waajib yihiin waa arrin qaطci yaqiini ah saas aawoodee muslimiintoo dhammi waa garanayaan kooda cilmiga le iyo kooda jaahilkii mid waliba waa garanaya inay salaadda iyo soonku waajib yihiin zinada iyo tuugaduna inay xaaraan yihiin waa garanayaan marka ijtihaad ma geli karo saas aawadeed fiqhiga isilaaxiga a ah marka laga warramayo ma soo gudagelayso ashyaadaasi soo gudageli mayso si ay ashyaadaa u saaraan culammada qaarkood waxay ka cabbiraan alfarciya allatii ariiquha alijtihaadu halkay mashaayikhdu ka cabireen beddelkeeda culammada qaar waxay ka cabiraan alfarciya qaarna waxay ka cabiraan yani waxa weeye alcamaliya almuktasabati min addaliil saasoo kale ay ka cabiraan almuhim muraadkaay culammadu u jeedaan bisarfi nadar waa waadix oo wacda marka fiqhiga isilaaxiga ahi wuxuu ku dhacayaa umuuraha ijtihaad gelaayo oo waddada lagu ogaaday ay tahay ijtihaad waddada lagu ogaaday ay ijtihaad tahay ama lagu gaadhay halkaa waxaa baxaya axkaamtii ictiqaadiga ahayd sida caqaa'idda yani markaa la yaqaano ictiqaadu ahli الsunnati waljamaca iyo sida masaa'isha farcibaha lagu iطlaaqee macluum min addiin bidaruura la yidhaahdo oo diinta daruuro loogu yaqaano badanka culammadu saasay yidhahdeen waana isilaax ay sidaa ku isilaaxeen inay fiqhi dhammaanteedba tahay sharcan hadday caqiide tahay iyo hadday axkaam camaliya tahay hadday wax ijtihaad geli kara tahay iyo haddii waxaan ijtihaad geli karin tahay sharcan inay fiqhi wada tahay shaki kuma jiro saas aawadeed baa culammadu markay sheegayaan xadiiskan fasirayaan man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin ku kastoo ilaahay la doono khayr diintuu fahansiiyaa waxay yidhaahdeen waxaa soo gelaysa diintoo dhan hadday caqaa'id tahay iyo hadday axkaam camaliya tahay mid walba sidaas aawadeed baa a'immadii laga soo naqliyey inay caqiidada ku ilaaqeen alfiqhu alakbar oo ay yidhaahdeen fiqhigu wuxuu u qaybsamaa yacni alfiqhu اlasغar iyo alfiqhu اlakbar fiqigii weynaanshaha badnaa iyo fiqigii kaa ka yaraa alfiqhu اlakbar waxay uga jeedaan caqaa'idday u jeedaan waa fiqigii weynaanshaha badnaa bay ku itlaaqeen a'immada qaarkood waxaa loo nisbeeyaa imaam abu xaniifa inuu allifay baa loo nisbeeyaa kitaab la yidhaahdo alfiqhu alakbar culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ma sugna isagu inuu allifay ha yeeshee ka caan bay tahayoo waa loo nisbeeyaa culammada xanafiyaduna waa ictimaadeen haddii isagu aanu allifinna caalim kaloo culammada xanafiyada ka mida allifay oo qoray culamo mutacadida oo xanafiye ahina waa sharxeen oo mulla cali alqaari wahayruhu ka mid yihiin waana maطbuuco waa mutadaawal wakada shaafici waxaa loo nisbeeyey kitaab alfiqh اlakbar la yidhahdo inuu alifay isaga laftiisa waxay yidhahdeen kama sugna inuu alifay oo qoray siday ictinaa ugu sameeyeenee ugu dadaaleen alfiqhu alakbar almansuubu ilaa abi xaniifa shaaficiyadu ugumay dadaalin alfiqhu alakbar oo loo nisbeeyey shaafici marka almuhim fiqi sharcan inay tahay caqaa'idda cilmiga qaطciga ah ee shareecada ku suganba shaki kuma jiro laakiin isilaaxan bay jamaahiirtu yidhaahdeen fiqhi looguma ilaaqo waa arrin isilaaxi ah waana iskhilaafi kartaa isilaax ahaan waxay culammadu ugu heshiiyeen iyo sharcan lafdiga lagu isticmaalay macnaha looga jeeda saas fuqaha badani kutubta fiqiga markay bilaabayaan inay baraacatu istihlaal ka dhigaan oo awalka kitaabka ku qoraan halka ugu sarraysa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaa lo odhanayaa alfiqhu fi ddiin ikhtisaas kuma laha lafdigan sharciga ee hadda naska ku soo arooray nebigu ugama jeedin oo keliya axkaamtan aa kutubta u gaar yeesheen ee fiqhi a u istilaaxdeen ee diintoo dhan bay ku dhacaysay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin hadday tahay axkaamta camaliga ah iyo hadday tahay axkaamta ictiqaadiga ah iyo hadday tahay axkaamta suluuga iyo akhlaaqda ku saabsan mid walba culamada qaarkood iyo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen maye ashyaada diinta daruurada loogu yaqaano ama axkaamta ictiqaadigaa dhammaan waa in la soo geliyaa fiqhigan waa in la soo geliyaa waa aan lagu gaar yeelin jamaahiirtu siday ku gaar yeeleen qolyaha sidaa marayna waxaa ka mida ah ibnulhumaam alxanafi sheikha la yidhaahdo iyo shaykhulislaam ibnu taymiya wakadalika waxaa kaloo ka mida ibnu subki oo isaguna culammada shaaficiyada ka mid a siduu manculmawaanicaba ku sheegayo marka bacdi sidan ka guda ballaadhiyey ayaa iyaguna jira bacdi ka guda ballaadhiyoo yidhi sidaa sharcan loogu isticmaalo istilaaxan wax u diidayaa ma jiro waxaana weliba sii caddaynaysa yidhaahdeen a'immada fiqiga allifay yaa ila muta'akhiriintaa sidan u istilaaxaye waxay caadatan ku dareereen umuuro qadciya oo yaqiin lagu og yahay oo diinta daruuro loogu yaqaano kutubta fiqigay gaar yeelan inay ku sheegaan sida salaaddu inay waajib tahay sida soonku inuu waajib yahay sida zakadu inay waajib tahay sida xajku inuu waajib yahay yani yo ashyaada la midka ah haddii waxa weeye abwaabtaasi haddii ashyaadaasi aynay fiqi khusaynna dee fiqiga laguma sheegeen culammaduna dhammaan waxay ku dareereen in fiqiga lagu sheego marka sida sharciga loogu isticmaalo waa in markaysa markaa lagu ilaaqaa fiqiga isilaaxa shaa'ici waa siday mashaayikhdu inoo qoreen waxayna soo noqlinaya istilaaxa shaa'ica ka ah usuuliyiinta iyo fuqahada agtooda aaniya tacriifuhu biictibaari kownihi laqaban lihada alfanni mar labaad waxaanu odhanaynaa tacriifuhu qeexistiisa la qeexayo la sharxayo usuululfiqhi lfiqhi biictibaari kownihi ahaanshihiisu ahaaday laga eego laqaban lihaada alfanni fankan ama cilmigan gaarka ah inuu magac u yahay laqab waxaa laga tilmaamayaa calam inuu u yahay oo uu magac loo yaqaana u yahay ayaa halkanna lagu baxsinaya lagaga hadlaya huwa cilmun yabxasu can axwaali adilati alfiqhi alijmaaliya huwa usuul fiqhigu cilmun wa cilmi cilmigaasoo yabxaثu baadhaya can axwaali adilati alfiqhi deliilada fiqiga xaaladahooda ayuu baadhaya adiladaasoo alijmaaliyati ijmaal iyo duuduub loo nisbeeyey wa turuqi اlistifaadati minha iyo waddooyinka looga faa'iidaysanayo oo axkaamta loogala soo baxayo adiladaas ayuu baadhaya wa xaalilmustafiidi ka ka faa'iidaysanayee istinbaadaya ee la soo baxaya xaalkiis iyo sifadiisa ayuu iyadana baadhaya wuxuu tilmaameen mashaayikhdu raximahum ullah usuul fiqi inuu yahay calam ama magac u yahay fannigan iyo cilmigan gaarka ah marka taa laga tacriifinayana ila waa tay ku yidhaahdeen laba tacriif baa la tacriifinaya biictibaari kownihi eh, laqaban lihada alfanni inuu magacu yahay fannigan iyo cilmigan iyo inuu murakab idaafiya yahay oo labada juz mid walba gaar loo kala tacriifiyo isukeenkeedana markaa tacriifka laga garto tacriifka labada mudaafka iyo mudaafu ilayhi la kala tacriifiyey laga garto marka laysu keeno macnaha laga faa'iidaysanayo tii hore waa kuu soo hormariyey murakab idaafiya inuu yahay taas waa kuu soo hormariyoo mid walba gaar buu kugu tacriifiyey macnaha ka soo dhalanayana waa kuu sheegay qawaaciduhu alatii yubnaa calayha buu ku yidhi culamada qaarna waxay yidhahdeen dalaa'iluhu ama adilatuhu allatii yubnaa calayha waa yahay haddaba magac inuu fannigan u yahay iyo calam waa cilmi baadhaya adilada fiqiga ee ijmaaliga ah ee duuduuban ee deliil mucayana aan ku saabsanayn iyo deliil gaar ah iyo mas'alo gaar ah aan ku saabsanayn xaaladahoodu baadhaya axwaashaasi waxay noqonaysaa hadday cumuum tahay iyo hadday khusuus tahay iyo hadday itlaaq tahay iyo hadday taqyi tahay iyo hadday amarnimo tahay iyo hadday nahyi tahay ya axwaashii ashyaadaasaa soo gelaysa waa tusaale waa xaaladaha adiladaasi ay leedahay hadday qaci tahay iyo hadday danni tahay alijmaaliya adiladuu sifaynayaa wuxuu ku sifaynayaa ijmaaliya siduu inoo sheegi doono waxa baxaya tafsiiligaa bixi doona waddooyinka looga faa'iidaysanayo waa cilmi baadhaya oo waddada looga faa'iidaysanaya waa sidee markay tacaarudaan oo kale see loo gelaya ka ka faa'iidaysanaya xaalkiisu siduu yahay mujtahid inuu yahay iyo shuruudaha ijtihaadku leeyahay in la garto ayaa soo gelaysa cilmi intaa baadhayaa la yidhaahdaa marka tacriifkii hore ee murakab idaafiya inuu yahay oo mudaafkiiyo mudaafu ilayhiga mid walba la tacriifiyo marka dambena laga istintaajo oo lagala soo baxo yani tacriif lagala soo baxo iyo tacriifkan dambe calam inuu yahay maxaa u dhexeeya waxa u dhaxeeya dheeraad bay kala leeyihiinoo inuu fannigan calam u yahay waxa soo gelaya duruqa looga faa'iidaysanayo iyo xaalulmustafiid labadaba in la garto laakiin marka tacriifka hore la tacriifiyo marka tacriifka hore la maro labadan dambe ma soo gelayaan marka tacriifka dambaa waasacsan oo fanni buu calam u yahay iyo magac fanniga uu calamka u yahayna intaasoo wax buu baxsinaya sharxu haada tacriifi tacriifkan iyo qeexistan iyo sharxistan sidaa lagu fasiray oo lagu xadeeyey usuululfiqhi sharaxa la sharxayuu halkana ku baxsinaya kaga hadlaya almuraadu biuruq listifaada waxaa looga jeedo wadooyinka laga faa'iidaysanayo macrifatu tarjiixi waa sida arjaxaadda la kala arjaxayo in la garto cinda tacaarudi markay iska hor yimaadaan oo iscaaridaan maalan tusaale ahaan tusaalaynu tusaalaynaynaayo marka duruqulistifaadaha waxaa soo gelaya jamcigii in la garto tarjiixii in la garto naasikha iyo mansuukha in la garto keebaa naasikha keebaa mansuukha ashyaadaasoo dhan baa soo gelaysa duruqulistifaadaay soo gelayaan daahirkii adillada tacaarud baa ku iman kara fii nadari naadir kii eegaayay nadarkiisa baa tacaarud ka iman kara oo ula muuqan kartaa inay iska hor imanayaan marka xaalkaasoo kale see loo kulminaya kulmini hadday suuro geli weydo sidee midkood loogu camal falayaa ka kalena looga tegaya ka laga tegayaa ma mansuukh buu noqonayaa mise mid marjuuxa oo raajixii la qaatay buu noqonaya wa bilijmaaliyati ijmaaliyada waxaa looga jeedaa maacada tafsiiliya atafsiiliya adilada tafsiiliga ah wixii ka soo hadhay baa loo jeedaa adilada waxaa loo qaybiyaa ijmaaliya iyo tafsiiliya adilo guud oo axkaam fara badani soo guda gelayso xukum mucayana kuma gaar aha mas'alo khaasana kuma gaar aha waa adila tafsiiliya waa adila ijmaaliya waa adila ijmaaliya iyo adilo tafsiiliyo mas'alo mucayanuu xukunku ku saabsan yahay mas'aladaa gaarka ana laga deliishanaya mas'aladaa gaarkaa ayaa laga deliishanaya adilada ijmaaligiihi waxay noqonaysaa xagga nusuusta haddii laga tusaaleeyo wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu waa caam wax kastoo awaamira iyo wax kastoo nawaahiya soo geliya xukun mucayana iyo mas'alo gaara kuma gaar aha xagga qawaacidda haddii laga tusaaleeyana alamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo sharciga amarka ku soo arooray oo ilaahay ku amray ama rasuulkiisu sal allahu alayh wasalam ku amray waajibnima u asala deliil ka leexiya haddaan la helin iyo annahyu yaqtadi ataxriim nahyigu xaaraantinimayn buu keensadaa waa saasoo kale marka adiladii waxay u qaybsantaa ijmaaliya iyo tafsiiliya tafsiiliyadu waa maxay mas'alo gaar ah ama jusi ah bay ku saabsan tahay oo deliilkani masaladaa khaaska ah buu ku tusinaya mas'aladaa khaaska ah ayuu ku tusinayaa oo laga deliishanaya amaba caalimku wuxuu doonayaa mas'ale mucayana daliil guud inuu ka deliishado oo ka istimbaaduu rabaa laakiin xukunka ku isbaatiyo mas'alo juز'iye ah maala waxaa lagu yidhi wargarhka in lala baxaa inay waajib tahay maxaa u deliila wuxuu yidhi garhku in lala baxaa waa waajib waxaa u deliila nebigaa yidhi salى اllahu alيه waslm ucfu lixa wa amar amarkuna wuxuu keensadaa waajibnimo mar hadduu rasuulku yidhi sal allahu aleyh wasalam garhka sii daaya deliil amarkaa waajibnimo ka leexinayana aan lahaynin waajibnimo ku tusinaya deliil tafsiiliya ayaa mas'alo juz'iya loo deliishaday idan waxay noqonaysaa taasi yanii shaqadii iyo wadiifadii faqiihay noqonaysa laakiin marka uu baxsinaayo caalim min alculamaa awaamirtu caam ahaan waxay faa'iidaysaa waajibnimo waxaana u daliila falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna iyo wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu ya iyo luqadana waa loogu yaqaanaa sidaas oo amarkaa waajibnimo ku tusiya taasi waxay noqonaysaa wadiifo usuuli bay noqonaysaa oo midna deliil ijmaaliya la isbaatinaya oo la sugaya waa qaacido guud oo masaa'il fara badani soo gelayso midna mas'ale jus'iya xukunkeedii la isbaatinaya wa bilijmaaliyati ijmaaliyada waxaa loo jeedaa maacada tafsiiliya adilada tafsiiliga ah wixii ka hadhay kalamri ama kalmru yaqtadi lwujuub sida hadalkaaga aad tidhaahdo amarku wuxuu keensanayaa oo dalbayaa waajibnimo waa asal ahaan wanahyu nahyiguna yaqtadi taxriim wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn waalmutlaqu kii la iطlaaqee la sii daayeyna yuxmalu waxaa lagu xambaaraa cala almuqayadi kii la qayday waalcaamu caamkana yukhasu waa la khasisaa bilmukhasisi deliilka khasisay baa lagu khasisaa wاlqiyaasu wاlijmaacu xuja qiyaaskiiyo ijmaacu labada mid weliba waa xujo ashyaadaasi kitaabka dhexdiisa inoogu iman doontaa laakiin waa tusaalayaal iyo amsilo u ijmaaliyada kugu tusaalaynayo waayo midna kuma gaar ah mas'ale mucayana mid walba waxaa gelaysaa furuuc mutakaasira faracyo fara badan baa mid walba ku xaroonaysa mawduuca usuul fiqhigu halkanuu kaga hadlayaan wa mawduucu haada alfanni fannigan kan ah mawduuca uu ku saabsan yahay aladillatu almuusilatu ilaa macrifati alfiqhi waa deliilada ku gaadhsiinaya fiqiga in la garto wa kayfiyati alistidlaali biha qaabka loo deliishanayana ku gaadhsiinaya in la garto cala alaxkaami axkaamta loo deliishanayo axkaamta loogu deliishanayo maca macrifati xaali lmustadilli ka deliishanaya iyo sifadiisa garasho la garanayo lala qabo ka deliishanaya xaalkiisa iyo sifadiisa garasho la garanayo lala qabo yacnii mujtahid miyuu yahay ijtihaadkuna maxaa loo shardiya mawduucu waa intii uu tacriifka ku sugnaa ee tacriifka aynu ku soo sharaxnay taasaa mawduuc yahay faa'idatuhu wa faa'idatu haada alcilmi cilmigan faa'iidadiisu hiya alcilmu biaxkaami illaahi tacaala waa in loo aqoon yeesho axkaamta ilaahay ilaahay isagaa koreeye axkaamtaasoo almutadaminati koobsanaysaa lilfawzi bisacaadati daarayn liibaanta lagu liibaanayo lilfawzi guusha lagu guulaysanayo bisacaadati daarayn labada daarood in la liibaano yani markaa in lagu guulaysto koobsanaya sheekhu waxa uu tilmaamay faa'iidada uu leeyahay cilmigan inay tahay axkaamtii ilaahay in loo aqoon yeesho axkaamtaasina waxay koobsanaysaa labada daaroodba in la liibaano waxay ku sii daraan culammada qaarkood in laguna camal falo oo faa'iidada cilmigii camalfal baa ka dhalanaya mujarad qofku inuu aqoon u yeesho waxoo garto oo aanu ku camal falin dee wax u tari maayee xuju ku noqonayaa laakiin nafciga cilmigu waa camalfalka lagu camalfalo wey marka waa in loo aqoon yeesho laguna camalfalo ta kale waa in laga badbaado yacni deliishadka qaladka ah ee adilada la deliishanayo oo si qalada in loo deliishado waa in laga badbaado oo qawaaciddii lagu deliishan lahaa adilada ee loo raaci lahaa si saxa in loo deliishado bay markaa adiladani caddaynaysa baa fannigani caddaynaya si saxa adilada sidii loogu deliishan lahaa qawaaciddii la raaci lahaabaa fannigan ama cilmigani caddaynaya oo waxaa la kala garanayaa sida ahlubidacu wax u deliishadaan ee adilada u qalluuciyaan ama u awilaan iyo sida ahlu sunnuhu ay adilada u raacaan ee u deliishadaan waxaa la kala garanayaa yani istidlaallada qaldan ee taxriifka ah ya si marka waxa weeye loo garto looga baraarugo waxaa markaa la haleelayaa sidii loo radin lahaa ahlulbidaca oo yani loo caddayn lahaa deliishadkay naska deliishadeen inuu qalad yahay oanu sax ahayn culammadii hore sheikh ka mida waa ibnu khusayme shiikha loodhan jiraye wuxuu yidhi baa la yidhi deliil kastoo mubtadic deliishaday intaanan adillo kala raadin deliilka laftiisaan ka caddeeyaa buu yidhi inaynay deliil u ahayno isaga xujo ku tahay haddee deliil kaleba intaanan doonan waa cilmi yani markaa ya yacni nusuustu haddii waxa weeye ruux u cilmile leh yacni nusuustii hadduu deliishanayo yacni masaaligta iyo dariiqyada qaldane dadka qaar u deliishadaan deliilka laftiisay ka soo saarayaan intaan adillo kaleba la gaadhin inay deliil u ahaynoo xujo u ahayn way qalad tahay istidlaalkaas adilo kaleo khaarijiya deliishadka loo deliishanayaana iskaba dhaafba waatay saxaabada qaarkood odhan jireen yani marka waxa wey ahlubidaca qaarkood ay aayaadka qaar daliishadeen waar sidaa ah loogama jeedo aayadda waxa ka horreeya akhri jaabir bni cabdillaah wahayruhu ya waxaa ka soo arooray inta marka waxa weeye ay deliishadeen ahlubidaca qaarkood oo ay yidhaahdeen ahlulkabaa'irka maxaa u tidhaahdeen haddaad saxaabada tihiin naarta ku waari maayaane waa laga soo saaraya sawta ilaahay sheegay yani naarta inayna ka soo baxayn aayaadka qaarkood oo markaa sidaa sheegaya in naarta ayna ka soo baxaynin ayaa waxa weeye markaa ay soo deliishadeen dabeedna markaasay yidhahdeen aayadda ka horraysa akhri sida aayadda maa'ide oo kale aayadda sajdana waa lamido midoo ka dambeeya akhri ya oo takdiib baa lagu sheegay tan kalena markaysa aayadda ka horraysa kufraa lagu sheegay marka almuhim waxaa la kala haleelayaa lagu kala garanayaa yani istidlaalka saxda ah iyo istidlaalka haladka ah baa lagu kala garanaya wallaahu aclam kolley wakhtigu waxaad mooddaa inuu isbedelay oo hadda sidii hore aanu ahayn marka waxay noqonaysaa in la yaro dadaalo si aynu wakhtiga hore u yaro qaadno in la dadaalo ayay noqonaysaa marka hadda toban la'aan aynu gallo haddii wakhtigu waana inuu sii soconaya u eg tahay horeynan usii kacnay noqonaysaa marba in shaء allahu taعalى wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk